بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب البيع هذا كان كتاب البيع waxaa inoo soo dhammaaday rubucii koobaad ee kitaabka waa rubuc اlcibaadaat horey waxaan usoo tilmaannay in fuqahadu ay u qaybiyaan fiqiga afar rubuc rubuc alcibaadaat wa rubuc albuyuuc wa rubuc alnikaax wa rubuc aljinaayaat haddaba rubuc alcibaadaat ayaa noo soo dhammaaday halkan waxaan guda gelaynaa rubuc albeyr cuquudda ayuu halkan mualif ku tilmaami doonaa markii rubculbeyc lagu leeyahay beyca maa lagu magacaabay laakiin waxyaabo badan oo mucaamalaad ah ayaa lagu sheegi doonaa siaan dibka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala cibaadaadka iyo mucaamalaadku waxay kula duwan yihin cibaadaadkuna waa waa mucaamalada ka dhaxaysa addoonka iyo rabbigiisa waxayna ka asaxaysaa hal qof hal qof unbaa gudanaya laakiin mucaamaladu waa waxa u dhexeeya addoomaha dhexdooda laba qof iyo waxay ka sii badan bay ka asaxaysaa cuquudda guud ahaan culammadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood caqd jaa'iz الطarafayn wa caqd laazim الطarafayn wa caqd laazimu min طaraf wa jaa'izu min طaraf saddexdaas u qaybiyaan caqdiga jaa'iz الطarafayn labada طarafka jaa'iska ah waxaa weeye waa caqdiga labada qof ee mucaamalada wada galay labadaba ay u furan tahay inay fasakhaan markay doonaan ikhtiyaarkooday ku fasakhaan ay waqti waxaa la caqdigaas jaa'izu arafayn maxay labada daraf ee mucaamaladani dhex martay mid waliba wuxuu xaq u leeyahay inuu iska fasakho uu ka baxo caqdigan cuquudda jaa'izu arafayn way badan tahay waxaa ka mid ah qardigii waa amaahdii qiraadkii ayaa ka mid ah waa qofkii xoolada loo dhiibanayay ku ganacsanayay sharikadii caariyadii hibadii wadiicadii alwasaaya intaaba waxa weyaan waa cuquud jaa'iza min aarafayn bilmatel labadii qof ee shuraakada ahaa ee shirkad ka wada dhexaysay mid kasta caqdiga uu fasakhi karaa oo xoolihiisi uu soo ceshan karaa cuquudda kale en soo magacweyna waa sidaas oo kale on caqd laazim tusaalihiisu waxaa ka mid ah wartuu fara badan yahay ilaa an iyo toban caqdi bay gaarsiiyaan culammadu waxaa ka mid ah beeca caqd laazim min aarafayn bacd alkhiyaarayn labadii khiyar markay dhamaan khiyar majliskii iyo khiyaar shardigii waxa wey waa caqdi laazima laakiin intuusan beecu khiyaar ku dhammaanin waxa weya waa caqdi jaa'isa beecii baa ka mid ah cuquuda laazim arafayn ijaaradii baa ka mid ah musaaqaadkii baa ka mid ah salamkii baa ka mid a sulxii baa ka mid a nikaaxii baa ka mid ah nikaxa laftirkiisu waa caqdi sadaaqii min araf dhinacna laazim ka ah wajaa min araf horta intayna kaa tilmaamin laazim arafayn waxaan uga jeednaa kama bixi karaan caqdi labada qof kama bixi karan hadda beyca hadduu mar asaxo oo guntamo khiyaar majlisna u dhammaado khiyaar shardina u dhammaado waxa way caqdi laazimahoo labadii qof daayacay mushtarikama bixi karaan waaya ijaaradina waa mid musaaqaadkina waa la mid wahaakada laazim min araf wa jaa min araf waxa labada dhinac mid buu ka furan yahay mid kalena buu ka xidhan yahay kaa tusaalihiisa waxaa ka mid ah rahankii kafaaladii kafaalat اlbadan hibat اlwaalid liwaladihi kitaabadii baa ka mid ah, caqdigii kitaabada ee mukaatabkii lagu kitaabaynaya rahanka tusaale ahaan wuxuu ka xidhan yahay min araf arraahin qofkii rahanta dhigay uu ka xidhan yahay oo ma fasakh karo mar haddii uu guddoomo murtahinkii qofkii rahanta loo dhigayay haddii uu rahankii guddoomo rahankii ma fasakhi kara caqdigaas murtahinkii laakiin xaggiisa waa ka jaa-isa wuu furi karaa waxaa ka mid a ah damaanka damaanka wuxuu ka furan yahay min jiha almamuuni lah qofkii damaanka wa loo damaano aaday lakin min jihat daamin qofka wa damaano aaday uu ka xihan oo kama bixi karo kafaala اbadn qofkii hadduu qof dhaho anaa kafaalo qaaday oo maxkamaddii eh, xidhay anaa keenaya waxa weeyaan qofkii makfuurulah wey loo kafaala qaaday xaggiisa waa ka jaa'is uu ka bixi karaa uu dhihi karaa waan kaa cafiyey laakiin qofkii kafiilka ah wax kafaalo qaaday xaggiisa waa ka laazim kama bixi karo laazimun min daraf hibat alwaalid aabbihii hadduu waladkiisa wax siiyo oo ka guddoomo waladkii hibadii waalidkiisa xagga waalidka waa ka jaa'is oo hibadii ku noqon karaa agga waladka laakiin marka guddoomo waa ka laazim kitaabada addoonkii haddii la kitaabeeyo waxa weeyaan sayidkiisa xaggiisa waa ka laazim laakiin xagga addoonkii la kitaabeeye mukaatabka ahaa waa ka jaa-is oo caqdigii uu fasakhi karaa wahaa kada cuquudda haddaba saddexda qaybood ayaa loo qaybiya jaa-is arafayn walaazim arafayn wa laazimun min araf jaa-izun min arafin aakhar beecu wuxuu leeyahay xad iyo xugm arkaan iyo shuruud ayuu leeyahay xaddiisu luq ahaan waxa weyaan muqaabalatu shayin bishayin wajhin mucaawada shay in la qaabiliyo iyadoo markaa la isdhaafsanayo oo la isku bedelanayo ayaa markaa eh, noqonaysa muطlaqan yani labadaa shay la isdhaafsanayo waxay doonaan noqdaan maalan oo kale eh, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qofka mujaahidka ah ee ilahay dartii u jihaadaya ee janno ilahay ka raadsanaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa ka iibiy ilahay inuu ka iibsaday addoonki wuxuu noqonayaa daa'ic ilahay subxana wa tacala wuxuu noqonaya mushtari ilahi baa qur'anka inoogu sheegay in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabiili اllah fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacdan calayhi xaqan fi اtawraati waاlinjiil wاlfurqaan kaas haddaba waxa weya waa beeci lugawi ah maaha beeci sharciga ah, ma aha sharcan beecu waxa weeye muqaabalatu maalin bimaalin cala wajhin makhsuus maal maal in la qaabiliyo oo laba maal laisdhaafsado wejh makhsuusa macnaha shuruud khaas ahna laisku dhaafsado haddaba u fiirso tacriifka lugawiga ayaa ka kooban tacriifka tacriifka sharciga ayaa akhasu min atacriif alugawi tacriifka lugawiga waa caam kan harciguna waa aa maxaa ka luqowiga shay-un bishay baa lidhi kan sharcigana waxaa lidhi maalin bimaal maalkaana akhasu ka khaasan min ashay waayahay haddaba muqaabalatu maalin bimaalin baan nidhi in laba xoolaa la isdhaafsado isdhaafsigaas ama muqaabaladaas ayaa afar u qaybsanaysa muqaabalatu caynin bicayn muqaabalatu caynin bicayn cayn cayn la qaabiliyo wa muqaabalatu naqdin binaqd lacag lacag in la qaabiliyo muqaabalatu caynin biniqd cayn in naqdi lacag la qaabiliyo wa muqaabalatu naqdin bicayn iyo in naqdi cayn la qaabiliyo afartaasu qaybsanayaan caynin bicayn cayn cayn la qaabiliyo maalan waxaa weeye in mara lagu bedesho maalan xoolo moobil in lagu bedesho maalan kitaab mara in lagu bedesho maro waa beec isbedelkaa la isdhaafsanayo labadaa shay ee xoolaha ah waxaa weeye waa nooc beeca muqaayada ayaa la dhahaa muqaayada waa bayc lmulaq albayc lmulaq wey muqaabalat naqdi binaqdi lacag lacag markii lagu bedelayana oo lacag lacag lagu iibinayana maalan dolarkii iyo shilinkii ama dolarkii iyo yurogii kaasina waa sarifkii asarf sarif baa la yidhahda waa nooc bayci ka mid a ah. muqaabalata caynin binaqd cayn markii lacag lagu bedelayana waxaa weeye sida maalan maradii inaad ku iibsato lacag ama kabihii inaad lacag ku iibsato kaasi waa bayci mulaq ah waa bayci caadiga naqaana muqaabalatu naqdin bicayn in lacag lagu iibsado cayn cayntaas weliba dimada ku sugan qofkii wuxuu leeya maalan lacagtan qaado waxaad ii keentaa alaab aan oga baahanay jeenaha iyo sawaarid ama gaari igu soo iibi gaarigaasoo kaa rabo bisha soo socota kaasi waxaa weyaan slm hada huwa slm hada huwa slm haddaba afartaas ayuu qaybsanayaa baycu xugun buu leeyahay xukunkiisana waxaa ku dareeraysa axkaamtii khamsada ahayd alaxkaam alhamsa shantii axkaam alkhamsaa ku dareeraysa mar waajib buu noqonaya mar mustaxab buu noqonaya mar wuxuu noqonaya makruuh mar wuxuu noqonaya muxaram mar wuxuu noqonaya mubaax waajib buu noqonayaa haddii qofkii lagu leeyahay dayn isla markaana dayntii wuxuu iskaga bixiya uusan haysanin ilaa hanti uu leeyahay mooyaane marka waxaa waajib ku ah hantidaa uu leeyahay maalan ama dhul ha ahaato ama guri ha ahaado ama gaari ha ahaado inuu hantida u iibiyo si uu daynta iskaga bixiyo waa waajib nafaqadii xaaskiisa ayaa lagu leeyahay qofka gabadhiisii wuxuu ku nafaqeeyey ayuu waayay laakiin wuxuu haystaa hanti maalan gaari baa u yaalla gaariga waa inuu iibiya siduu xaaskiisii nafaqadiisa iskaga bixiyo kaasina waxaa weeye waa beecii waajibka ah beeca mustaxabka ah weeye tusaalihiisu maalan sayidkii haddii addoontiisa ay zinaysato mar inuu jaldiyo ayuu nabig alay slam faray zanat amatu axadikum falyajlidha uma ida zanat falyajlidha uma ida zanat falyajlidha uma ida zanat falyabichaa walow bixablin yani marka afraad hadday zine ku dhacdo nabigu wuxuu alay ala sla slam ha iska ibi addoontaas zaaniyad ah marka beecaasi waa mustaxab sidoo kale qofkii hadduu leeyahay neef xoolo ah uu dadkii u dhibo waxaa markaa sunno ah inuu eh, dadkii eh, dhibkiisa ka furto oo iska iibiyo ayaa markaa sunno ah kaasina waa kii mustaxabkaa makruuha wuxuu noqonayaa beecii haddii qofkii wax xaajaha aysan u haynin inuu shaygan iska iibiyo alaabta inuu iska iibiyo wax baahi oo ku xambaaraysa ma jirto isla markaa shaygan wuu u baahan yahy wuu intifacsanaya sida maalan combyuutar oo kale wuu u baahan yahay uusan ka maarmaynin wax ku baranayo ama kitaab uu akhrisanaya oo cilmi ka baranaya u baahan yahay isla markaa wax xaajo oo ku xambaaraysa inuu kitaabkan iibiyaysan jirin markaa beecaasi wuxuu noqonayaa makruuh muxaram buu noqonayaa haddii qofkii eh, uu sameeyo buyuucdii muxaramka ahayd albuyuuc almanhiya canha sida beeculgararkii beecii keedada ahaa ama qarabka ku jiray jahaalada ku jirtay iyo inuu iibiyo maalan shay xaaraana sida khamrigii iyo sigaarkii iyo wixii la midkaa mubaax buu noqonaya beecii haddii afartaa aan soo sheegnay midna uusan ahayn wixii afartaa ka soo haray mubaax buu noqonaya beec wuxuu leeyahay arkaan arkaantaasi haddii aan soo ururinno waa saddex haddii aan baslinno oo fidinana waa lix caaqid macquud calayhi iyo siiqo haddaba saddexdaas xubni ayuu leeyahay waa markaan soo ururino caaqib macquud calayhi iyo siiqo caaqib waa qofkii caqdiga gelaya haddaba caaqibka waxaa soo hosgelaya laba albaa'ic wاlmushtari iibiyihii iyo iibsadihii macquud calayhina waxaa soo gelaya labo ayaa soo hosgelaya amankii iyo mumankii lacagtii iyo shaygii badeecadaha la kala iibsanaya amankii iyo muamankii siiqadiina waxaa soo osgelaya labo iijaab iyo qaboon iijaab iyo qaboon haddaba markii aan soo koobnona waa saddex markii aan basdinana arkaantu waxay noqonaysaa lix rukni walba wuxuu leeyahay shuruud rukni walba oo arkaanta ka mid ah shuruud buu leeyahay caaqidku shuruud buu leeyahay macquud calayhi shuruud buu leeyahay siiqadun shuruud bay leedahay mid walbana mualifku waxbuu ka sheegi doonaa shuruudda caaqidku waa afar albuluuq wاlcaql wاlrushd wacadam ikraahi bigayri xaq albuluuq qofka caaqidka waa inuu qaangaar yahay hadduu baayac yahay iyo hadduu mushtari yahayba ilmi yaraa beeciisii asixi maayo alcaql qofki waa inuu caqli leeyahay qofkii waa laa beeciisu asixi maayo alrushd qofki inuu yahay qof xoolihiisa ilaashanaya oo salaaxu diini walmaal leh waxaa kaa baxaya qofkii safiiha ee xoolaha iska saysaray iskaga ciyaaray ee maxjuur calayga ah beeciisu asixi maayo cadam likraah bikayri xaq inaan la dirqiinin oo waxaan xaq loogu lahayn aan lagu qasbin oo qofkii haddii la dirqiyo beeciisii asixi maayo sida noo imaan doonta shuruudda mualifka uu sheegi doona halkaasa insha allahu tacala ku faahfaahin doonaa shuruuddan baa'ica iyo mushtariga labada waa loo shardinayaa afartan way wadaagaan mushtarigu wuxuu la dheeryahay shardi kale haddii uu iibsanayo addoon muslim ah ama uu iibsanayo kitaab qur-aanah asaga waxaa loo shardinaya markaa in mushtarigaas uu yahay qof muslima ah. mushtarigaa inuu yahay he qof muslim ah qofka kitaabka qur-aanka iibsanaya waxaa shardi ah inuu yahay qof muslim ah haddii uu addoon muslima iibsanayana waxaa shardi ah inuu muslim yahay mushtariga macquud calayhiga an shardi ayuu leeyahay shantaba mualifkaa sheegi doonaa kow dahaaratu cayni inuu shaygani uu daahir yahay oo cayntiisu ay daahirtahay labo muntafacan bih inuu yahay wax la intifaacsanayo saddex an yakuuna maqduuran calaa tasliimi in shaygii la dhiibi karo oo qofkii uu bixin karo afar an yakuuna macluuman inuu yahay wax la og yahay iyo kashanaad oo ah an yakuuna mamluukan lilcaaqid qofka caaqidka inuu shaygan iska leeyahay ama uu wilaayo ku leeyahay an yakuuna mamluukan lahu aw lahu calayhi wilaaya hantaa shardi waa haddii shaygan la iibinayo ee mabiica ah uusan ribowi wax ribado gasha haduusan ahayn wayaan sida maalan dharkii oo kale moobiladii oo kale alaabihii caadiga oo kale waxyaabahaas ribowiyaad ma ah marka hantaas haddi baa loo shardinaya laakiin hadduu shaygu yahay min aribowiyaat ashyaadu ay ribada gasho sida maalan raashinkii iyo lacagtii iyo wixii la midka ah lacag lacag lagu eh, iibinayo oo kale cunto cunto lagu iibinayo oo kale markaasoo kale waxaa loo shardinayaa saddex shardi oo shantii shardi ka dheeraad ah ayaa ku biiraysa oo hantaas saddex shardi waa maxay haddii isku jinsi ay yihiin isku cillan ay yihiin altamaatul wاlxuluul wاtaqaabud qabla اtafaruq altamaatul in labadii shay isla ekaadaan laisku iibinayay alxuluul caqdigii inuu xaal yahay uusan muajal ahayn altaqaabud qabla tafaruq inay labadii qof kala guddoomaan labadii shay ay isku iibsanayeen intayna kala tegin ka hor insha allahu tacala fii baab riba iyadoo faahfaahsan ayadana u imaan doontaa siiqaduna waxay leedahay saddex iyo toban shardi ayay siiqadu leedahay saddex iyo tobankaa shardi markii aan kitaabka sharxayno ee mualifka shuruudda laba shardi buu ka sheegi doonaa markaas insha allahu tacaala sheegi doonaa rubucan kitaab اlbayc ama mucaamalaadka la yidhaahdo wuxuu ka bilaabmayaa min kitaab اlbayc kitaabka hadda in hor yaallo ka bilaabi doonaa wuxuu ku egyahay ama ku siman yahay ilaa kitaab اlfaraaid waa sagaal iyo toban kitaab ayaa gudihii soo gelaysa iyo toban kitaab ayaa soo hosgelaysa sagaal iyo tobanka kitaab waxaa weeye kitaab albayc kitaab اsalam kitaab اraha kitaab اtafliis kitaab اsharika kitaab اlwakaala kitaab اliqraar kitaab اlcaariya kitaab اlqasb kitaab اshufca kitaab اlqiraad kitaab اlmusaaqaat kitaab اlijaara kitaabu ixyaa اlmawaat kitaab اlwaqf kitaab اlhiba kitaab اlluqaa kitaab اllaqiiq iyo kitaab agaaliyo tobanka kitaab ayuu mualifku sheegi doonaa insha allahu tacala oo ku faahfaahin doonaa axkaamteeda halka rubucan rubuculbuyuuc la yidhaahdo wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood rubuc guud ahaan saddex qaybood buu qaybsamaa bayc اlacyaan bayc اlmanaafic bayc اdilma bayc اlacyaan bayc اdilma wa bayc اlmanaafic saddexdaasuu qaybsamaa bayc اlacyaan wuxuu ka bilaamayaa min kitaab albayc ilaa kitaab الslm intaasa waxaa lahahdaa kitaab bayc اlacyaan acyaan baa la iibinaya waxa la iibinaya waa acyaan waaya min kitaab اlbayc ila kitaab الslm bayc الdima dimadii baa yani wax lagu iibinaya waxa weya min kitaab الslm ila kitaab اlijaara weeyaan bayc الdima insha allahu tacaala markaan albaabteeda gaadhnay aan waxaa faahfaahin doonaa bayc almanaafic manaaficda la iibinaya waa min kitaabi alijaara ila kitaabi alfaraaid kitaabka faraaid ilaa laga gaadho ayaa markaa baycu lmanaafica maxaa yeel ijaaradu waa bayc manfaca manfaca la iibinaya marka min kitaabi alijaara ila kitaabi alfaraaid waa bayc manaafic baycu alacyaan sideed qaybood ama sideed shay ayaa soo hosgelaya saxiix iyo faasid luzuum iyo jawaaz alfaad اlmuطlaqa axkaam اlbayc mucaamalaة الraqiiq ikhtilaaf اlmutabaayicayn sideeddaasaa soo hosgelaya صaxiix fasid luzuum jawaaz alfaad اlmuطlaqa axkaam اlbayc mucaamalaة الraqiiq ikhtilaaf اlmutabaayicayn aلصaxiix wuxuu ka bilaabmayaa bayc اlacyaan ee صaxiixa ah wuxuu ka bilaabmaya min kitaab اlbayc ila kitaab الriba hadduu fiirso min kitaab اlbayc ila kitaab الriba intaa waxa weeyaan waa baycii صaxiixa ah baycii faasidka ahana waxa weeyaan min الriba ila اlkhiyaar waa baab الriba baab الriba iyo abwaabta ka dambaysa ee waxa weya albuyuuc اlmanhiyu canha waa buyuucda faasidka ah jawaaska iyo lusuumkana waxaan uga jeednaa jawaaska qabla alkhiyaarayn beeca intuusan labadii khiyaar aysan dhammaanin ka hor khiyaarulmajliski iyo khiyaaru shardigii waa beyc jaaiza laazimkana waxa weyaan bacd alkhiyaarayn haddaba jawaaskii iyo luzuumkii waa min baabi alkhiyaar ilaa baabi almabiici qabla qabdihi min damaan albaayic yacni laga bilaabo baab alkhiyaar ilaa laga gaadho baabka almabiicu qabla qabdihi min damaan albaayic mualifku uu ku magacaabay axkaam albeycna beyc axkaamtiisana wuxuu ka bilaabmayaa min almabiic qabla alqabd baabkaas ilaa baab altawliya laga gaadho waxaa soo hosgelaya talafkii iyo itlaafkii inuu ceeboobo oo ceebi ku timaado qabla alqabd ama bacda alqabd intaan la qibdoon ka hor ama markii la guddoomay kadib alalfaad almulaqa waxaa soo hosgelaya alfaada mulaqa ah iyo waxa ka baxaya alfaad waxa wey lagu kala iibsado wax ashyaa alfaadada tahay mulaq waxa alfaada mulaqa soo hosgelaya waxaa soo hosgelaya ehm, wuxuu kuu sheegi doonaa mualifka min altawliyati ilى اkhtilaaف اlmutabaayicayn ama baabka la yidhaahdo baab اluصuul والhimaar ayuu ku sheegi doona alfaada muطlaqa sida dhulkii iyo bustaankii iyo qaryadii iyo alfaada hadduu iibinayo ama daartii iyo hadduu alfaada ku iibiyo alfaada muطlaqada ah waxa soo gelaya soo hosgelaya waxa ka baxaya ikhtilaaf اlmutabaayicayn wuxuu ku sheegi doonaa baabku mualifku kaga hadli doono oo baabu ikhtilaafi اlmutabaayicayn uu ku magacaabay waxa intaa ka dambeeyana waa mucaamalat raqiiq addoonka qaabka loola mucaamalanayo waaya intaa markaan fahna baaraka allah fiikum waxaan bilaaban doonaa insha allah tacala casirkani wuxuu yihi mualifku kitaabu lbayci beeca kitaabkiisii weeye sharطuhu ay sharطu lbayci beyca shardigiisu horta bayc labada erey laba macno baa lagu magacaabaa bayc bimacnaa caqdigan murakabkee ka kooban iijaabka iyo qabuulka bee baa dhahda oo hadda mualifka uga sheeg ujeeda halkan kitaab albeyc markuu hi bayc bimacnaa iibin ah oo ka soo horjeeda shiraahi iibsashadii bayc oo ficilka baaicah ah, qofka iibiyaha ah ficilkiisa ah waaa muqaabil oo halidku ah, ah shiraagi iibsashadii oo qofkii mushtariga ficilkiisii ah kaana waa lagu magacaabaa beeca marka beec labada macno ayuu leeyahay haddana mualifka wuxuu uga jeedaa caqdiga murakabkaa ah ee ka kooban iijaabkii iyo qabuulkii ama baycii iyo shiraai sharطuhu ay sharط اlbayci bayca shardigiisu waxaa weeye waa mufradu mudaafu ilى macrifati fayacum ay shuruuط اlbayc bayca shuruudiisu waxaa weeye alijaabu iijaab weeye kabictuka waan kaa iibiyey wa mallaktuka waan ku milkisiiye weeye wاlqabuulu aqbalid weeye kashtaraytu waan iibsada weeye watamallaktu waan hantiyey weeye waqabiltu waan aqbalay weeye wayjuuz waxaa bannaan taqadumu lafdi lmushtari qofkii iibsadaha ahaa ereygiisu inuu horeeyo ayaa bannaan oo uu ka horeeya ereygii qofkii iibinay walow qaala haddii uu dhaho bicnii iga iibi waxaa dhahaya mushtariga ahaa faqaala markaa uu dhaho qofkii baayaca ahaa iibiyaha bictuka waan kaa iibiyey incaqada uu guntamaya bayci fi اladhaari qowlka muctamadka baan rabaa incaqid wuxuu ku guntamayaa bayci bilkinaayati sarbeeb ayuu ku guntamayaa sida wadalika miaalka jacaltuhu waan kuu yeelay weeye laka adiga ayaan mabiici kugu yeelay bikada intaasaan kugu yeelay fi lasax wayushtaradu waxaa la shardiyaa anla yauula alfaslu kala saarid inaysan dheeraanin bayna lafdayhimaa lafday alijaabi wاlqabuul yani iijaabkii iyo qabuulkii labadoodii lafdi ama labadoodii eray inaysan kala faslin oo fasalkuusan dheeraanin kala saaridaysan dheeraanin baa shardi ah wa an yaqbala inuu aqbalo ayaa shardi ah calaa wafqi اliijaabi iijaabka si waafaqsan ku aqbalaa shardi ah falow qaala haddaba haddii uu dhaho bictuka waan kaa iibiyey bialfin kun baan kaaga iibiyey mukasaratin oo la jajabiyey macnaha jajab ah faqaala uu dhaho qabiltu waxaan ku aqbalay bialfin kun saxiixatin oo isku yaalla lam yasaxa markaa ma asaxayo waayahay mualifku wuxuu ku bilaabay siiqadii waxaa habbooneyd bay dhaheen in lagu bilaabo caaqidkii in lagu bilaabo ayaa habbooneyd laakiin mualifku wuxuu siiqada ugu bilaabay maxaa yeelay deeca lama suuraysanayo ilaa bi haadihi siiqa inay siiqa dhacdo mooyaane waaga haddaba wuxuu idhi beeca shardigiisu waxaa weeye alijaabu wاlqabuul iijaab iyo qabuul iijaabka waxaa looga jeedaa lafdiga tusinaya in qofkan baa'ica ah uu shaygii wareejinayo iijaab alla inuu shaygan milkigiisa ka wareejinayo qofka mushtariga ku wareejinayo kaasa lafdigaas iijaab la dhaha waa wareejin soo jeedin qofkiiba beecay u soo jeedinaya qofkii kale oo eh, waxa wey ku dhawaaqay waan kaa iibiye buu lehay kaasa iijaab la dhaha waa kan mualifku lagu tusaale ka bictuka waan kaa wa wamallaktuka waan ku hantisiiyey qabuulkuna waxaa weeye in qofkii mushtarigaa wax iibsanayay uu dhaho aqbalay oo waan la wareegay waa lafdiga tusinaya tamallug inuu qofkii milkinaya shay kii horna wuxuu ahaa tamliig milkisiin buu ahaa kana waa tamallug inuu shaygii milkinaya marka farqigaasa udhaxeeya iijaabkii iyo qabuulkii haddaba waxaa shardiga inuu beycii iijaabi qabuul leeyahay maxaa kaa baxay markii saa la weli waxaa kaa baxay beycu mucaadaat in shaygii qofkii uu qaato mushtariga isla markaana lacagtii uu dhigo isa siin beycu mucaadaat waa beyci isa siinta maalan dukaan baad soo gelaysaa alaab yar baad ka qaadanaysaa sida xabad maasaxo oo kale ama buskut yar oo kale lacagtii baad miiska saaraysaa waad ka baxaysaa adoon hadlin beeculmucaaaat baan ihahda kaas kale culamadu isu khilaafsayin beecaasi ma asaxayaan mise ma asaxayo alimaam ashaafici raximah allahu tacala madhabkiisa waxaa weeye inuusan asaxayn beecaasi jumhuurulculamaana waxay dhaheen culamada kale waa asaxayaa beecaasi alimaam shaafici dabcan markuu leeyahay waxaa shardiga ah in lagu dhawaaqo beeci waan kaa iibiyey waan iibsaday inaad dhaho wuxuu ku salaynayaa maxaa la leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi إلا أن تكون تجاarة عan تراaض miنكم يعني xoolhiina dhexdiina ha ku cunilhi baaطل xaqdaraa ku kala cunin ilaa in ay tahay mooyaane tijaaro ganacsi wax kala iibsi ku dhisan can taraadum ka soo fusha wuxuu waa shay khafi oo qarsoon maadaama sharcigu ku calliqay xukunkii rida rida waa shay qarsoon waxaa lagu ogan karaa ku dhawaaqo udhawaan kaa iibiyey kan u dhawaan iibsaday taan baa lagu ogaan karaa buui saa darteed iijaabkii qawlku waa shar culamada kalena waxay dhaheen ficilku wuxuu tusinayaa ridi qofkii mar haddii uu maasixii qaatay ama shaygu iibsanay maalan lacagtiina miiska uu saaray kana uu arkayay uu ka guddoomay lacagti taasi waxay tusinaysaa in labada qof ay beecan raalli u kala yihiin calaa kulli xaal mutaahiriinta shaaficiyada shaafiyada mutakiriinta waxay doorteen qowlka jumhuurkay ku tageen oo waxay dhaheen baycu lmucaadaat yasaxu fi lmuxaqaraat haddaba waa qowl madhab ku jira weliba mutaahiriintu ay u badan yihiin yani waxyaabaha muxaqaraadka yaryar mucaadaadku ku asaxayeen sida maalan mawsixii iyo qalinkii iyo buskudkii iyo waxyaabaha yararka ah laakiin waxyaabaha waaweyn alaabta qaaliga ah sida moobiladii iyo kombyuutaradii iyo gawaaridii iyo dhulalkii iyo guryii waxyaabahaasi jabi qawlutahay taana dee dadku ayagaaman dee mucaadaad kala qaadanayn waxyaabaha waaweyn had iyo jeer waa laisgorgoriyaa oo intaad iga siin intaan iga siiniyo inta yani mucaadaad inta badan dadku ma sameeyaan walidalik waxay dhaheen taas waxaa shardi u ashyaada waaweyn iijaabi qabo lakin muxaqaraadka uu ku asaxayaa bay dhaheen biduuni biduuni siga wuxuu yihi sharduhu shardigiisu waxa wey alijaabi iijaab weeye wareejin qofkii inuu siiqadii wareejintu ku dhawaaqo kabictuka weliba iijaabka waxaa ugu fiican laga cabiri karaa caqdi kasta oo iijaabi qabuul u baahan in laga cabiro caqdiga laftirkiisa inaan hadda dhahno baab beyc markaan joogno shardigu shardigiisa waxaa wey aliijaabu iibin weeye wاlqabuulu iibsasho weeye markaan baabul nikaaxan ku jiro iijaabka wuxuu noqonaya guurin qabuulkiin wuxuu noqonaya guursasho ama aqbarid guurki in la aqbalo baab hiba hiba markaan joogno iijaabka wuxuu noqonayaa hibayn qabuulki in la aqbalay wahaakada shardigu shardigiisu waxaa wey alijaabu lafdigii iibinta in la helo kabictuka sida waan kaa iibiye oo kale wamallaktuka waan ku handisiye walqabuula aqbalid weeye kasharaytu waan iibsaday oo kale weeye watamallaktu waan milkiye waqabiltu waan aqbalay waayahay wayajuusu waxaa bannaan taqadumu lafdi lmushtari qofkii iibsanaya lafdigiisu inuu horeeyo oo qofkii baayaca lafdigiisa uu ka horeeyo ayaa bannaan miaalkiisu waa maxay asagaa inoo sheegay mualifku wuxu uhi walow qaala haddii uu dhaho bicni iga iibi faqaala uu dhaho bictuka waan ka iibi incaqadan guutamaya fi ladhari lafdigii waxaa horeeya mushtariga wuxuu ihi bicnii iga iibi baayacin wuxuu ihi bictuka waan kaa iibi saasuu guutamaya baaci kan waxaa lahaa istiijaab maca alqabuul iijaab dalbid istiijaab maca alqabuul yani mushtarigiiba wuxuu dalbayaa iijaab daayiciina uu ka aqbalayaa marka maa iijaab istiijaab maa iijaab istiijaab maa iijaab yani mushtarigiina wuxuu dalbayaa iijaab daayiciina wuxuu ku dhawaaqaya iijaabkii waxaa kaloo taa cagsigeeda ah istiqbaal maca qabuul istiqbaal waxaa weeye maca qabuul sida maalan oo kale in qofkii mushtariga ahaa uu ku dhaho baaicii baaicina ku dhaho mushtariga ishtari min iga iibsa shayga mushtarigiina uu dhaho ishtaraytu waan kaa iibsaday ama qabiiltu waan aqbalay kaa waa istiqbaal qabuul dalbi maca qabuul iyo aqbalid taana way bannaantageen wuxuu idhi wayancaqid wuu ku guntamayaa beycii bilkinaayati sarbeedka jacaltu sida waan kuu yeelay oo kale laka adigaan kuu yeelay bikada intaasaan kugu yeelay fi lasax yani alfaadii baa laba u qaybsamaysa alfaad sariixa iyo alfaad kinaaya sariixu waxa weyaan bictuka mallaktuka waa alfaad sariix oo cad oo niyo u baahnayn kinaayaduna waa alfaad aan sariix ahayn oo bayci aan ku caddayn oo sarbeeb ah laakiin niyo u baahan sida markan oo kale jacaltuhu laka bikada intaasaan kugu siiyey ama khudhu bikada intaa ku qaado iyo wixii la mid ah taas beecuu ku ansaxaya haddii uu qofkii niyeysto beeca marka uu guntamaya wayushtarad waxaa la shardiya anlaa yatuula alfaslu kala saarida inaysan dheeraan bayna lafdayhimaa labadii lafdi ee ijaabka iyo qabuulka waa inuusan fasligu uusan dheeraanin oo wakti eh, sukuuna uusan soo kala dhexgelin uusan aamus dheer soo kala dhexgelin eh, maxaa yeele waxaa la rabaa in labadan ijaabka qabuulku ay isku xidhnaadaan haddii wakti uu soo kala dhex galo faasil uu soo kala dhex galo aamus soo kala dhex galo maalan yani waxaa laga fahmayaa qofkan mushtariga inuu ka jeedsaday beecii saa darteed markuu kan dhaho bictuka kana waa inu dhaho qabiltu haddii fasl yar soo kala dhex garo oo aamus yar wax dhibaa male taas dhib keeni mayso haddaba kaasi waa shardiga koobaad ee shuruudii siiqada ka mid ah waxaa kaloo ka mida wuli waa an yaqbala inuu aqbalo calaa wafqi اiijaad iijaadkiisi waafaqsan inuu ku aqbalo yani inay iswaafaqsan yihiin qabuulkii iijaadkii oo ina iskhilaafin tusaale inoo kale mualifku wuxuu yidhi falwaqaan hadduu dhaho bictuka waxaan kaaga iibiyey bialfin mukasaratin kun cacab ah yacni waxa weeye kun sumuni iyo caantiin isku jira oo dee sirsir ah faqaalu dhaho qabiltu bialfin saxiixatin kun isku yaalla ayaan markaa ku aqbalay lam yasix ma asaxay taa cagsigeedna waa la mid ah, hadduu kun saxiixa ka iijaadku ahaa abuurkiinu ahaa bialfin mukasaratin aydan asaxiya maalan wuxuu yidhi tusaale kale haddii uu dhaho maalan waxaan kaaga iibiyey kun kana uu yidhi shan boqol baan ku iibsaday ama wuxuu yidhi waxaan kaaga iibiyey kun wuxuu yidhi siddeed boqol baan ku aqbalay ma asaxayo waa in ay iswaafaqaan yacni tirada lagu kala iibsanayo iyo sifada lagu kala iibsanayo labada waa in iswaafaqaan haddaba mualifka labadaa shardi ayuunbuu inoo sheegay shuruurdii siiqada saddex iyo toban shardi bay leedahaa midhi waxaa ka mid ah shuruudda hadda waxay tahay siiqadu kow in la helo kaafi khiaab kaafi khiaab waa maa bictuka waan kaa iibiyey bictu waan iibiyey ma asaxayso bictuka waa in kaa iibiyey waa inu dhao waa shardiga koobaad shardiga labaad isnaad اlbayci ilaa jumlati mukhaaab bayci waa inuu tiriya qofkii mukhaaabkao idil inuu dhaho bictuka waan kaa iibiyey oo waxaa la diidan yahay inu dhaho bictu rasaka bictu ra'saka yani madaxagaan ka iibiyey shaygan ama lugtaadaan ka iibiyey ma asaxayso waa inuu mukhaadabka dhan u tiriya shardiga saddexaad an yaqsida almuujibu bilafdi اlmacna qofkii muujibka ahaa ee ijaabka ku dhawaaqayay waa in uu iibintaasi u qasdaa macnihii lafdiga waa inuu qasdaa shardiga afraad anlaa yatakhalala bayna اliijaabi wاlqabuul maa laysa min sharط اlcaqdi walaa min maslaxati waa in iijaabkii iyo qabuulkii uu soo kala dhexgelin lafdi ajnabi ah oo maslaxada caqdiga aan ka mid ahayn sida maalan kale hadal aan dee caqdigii aan ka mid ahayn waaya hardiga hanaad anla yatuula alfaslu baynahuma bisukuutin dawiil aamus dheer waynu soo kala dhexgelin shardiga lixaad an yadkura almuujibu ahamana wa an yaqbalahu alaakharu bidalika aman ha ha صح ياقوتka شheegay صح صح أن يذكر الموجب يعني موجبka waa inuu شheegaa qofki iiجاaب ka dhawaa qaybinta lacagta waa inuu sheega kalena waa inuu أقبلaa marka lacagta ku أقبلaa شhardiga toddobaad بقاء أهلية الcاaqiدين إلى تمام القبول labada caaqid waa in ahliyadooda baaqi tahay oo midna uusan waalanin ilaa inta caqdigu ka dhamaystirnayo شhardiga sideedaad alaa tatahayara siiqatu ilaa tamaam alqowl siiqadu waa in la isbedelin ilaa qabuulkuga dhacayo shardiga sagaalaad an yatalafada kulli minhuma bisiiqati bxayu yusmicu alaakhar mid kasta waa inuu siiqadii ku dhawaaqa oo ka kale u maqashiiyaa inuu hoos u dhawaaqa maa waa inuu maqashiiyaa shardiga tobnaad an yaqbala almukhaaab qofkii la hadlayay waa inuu aqbala oo maxaa la diidan yahay wakiilkiisi inuu aqbalo maalan wuxuu uhi bictuka haadihi sigaara gaarigan aan kaa iibiyey wakiilkiisoo garab taagan qof mushtariga ah ayaa yidhi qabiltu waan aqbalay ma asaxayso waa inu asagu u aqbalay ila asagaa lagula khidaabay beyci shardiga koo iyo tobnaad anlaa yuaqit albeyc beyci waa inuusan mudaynin sida maalan oo kale u dhaho shahr ilaa muddo bil ah ayaan ma asaxayso shardiga labiyo tobnaad anlaa yucalliqa albeyc bishayin aakhar beyci waa inuusan shay kale ku xidhin maalan oo kale hadduu dhaho idaa jaaa zaydun bictuka sayaarati gaarigii waan kaa eegey ma ansaxayso bictuka haadihi sayaara in qadima zayd laakiin hadduu ku tacliiqiyo nashiiadiisa oo kale qofkan nashiiadiisa ku tacliiqiyo taasi waa min muqtaba alcaqd ayay ka mid tahay wuxuu maala bictuka haadihi sayaarati in shit gaarigan aan kaa iibiyo wi hadaad rabto oo doonayso kii kalena wuxuu hi qabiiltu waan aqbalay way bannaantay markaa way ansaxaysaa ama wuxuu hi bicnii sayaarata kadikada in shit gaarigaaga intaa iga iibi haddaad doonto kii kalena wuxuu hi qabiiltu ama bicdku aan ka iibi waa ay bannaanta shardiga saddex tobnaad an yaqbala calaa wafqi اliijaab waa kanuu mualifku inoo sheegay in iijaabkii qabuulkii iswaafaqaan oo qabuulkii u waafaqsanaado uu ku dhaco si waafaqsan iijaabkii wuxuu yihi wa ishaaraة اlakhrasi qofkii aan hadli karin ishaaradiisu ama tilmaantiisu bilcaqdi uu ishaarayo ka nudqi dhawaaqii uu ku dhawaaqayey ayuunbay lamidta hadalkay lamidta akhraska waa qofka aan hadli karin sida qofka dhawoolahoo kale ee hadalku ku adagayaan hadli karin qofkaasaa akhras la yidhaahdaa ishaaradiisa haddaba caqdiga u ishaarayo caqdiga ama beec ahaado ama ay caqdiga doon ha ahaadee cuquud oo dhan waxay la mid tahay weli ka nudqi sida hadalkii oo kale markaa caqdigiisi uu asaxaya lidaruurati darura ayuu asaxaya ehm, maxaa yeelay ishaaradiisu waxay tusinaysaa waxa qalbigiisa ku sugan marka hadduu caqdigii ishaaro beyciisu asaxaya hadduu nikaax ya nikaaxiisu asaxaya hadday dacwo tahay dacwadiisu asaxaysa hadday iqraar tahay asaxaya wahaa kada waaya ishaarat alahras ka nudq waa qaacido waa daabit saddex masalo maa laga soo reebay masalada koobaad haddii uu salaada dhexdeeda oo caqdi aqbalo maala nikaaxi oo kale isagoo salaad ku jira qofka akhraska ahaa ayaa qof baa wuxuu i zawajtuka ibnati gabadhaydaan intaan kuu guuriyey salaadda dhexdeedu ku ishaaray marka caqdigii nikaaxa labadii farood buu saasu suray salaadda ma ka buraysaa kama burayso ishaaratuhu laysat ka nudqan haddii ishaaradiisa ka nudqan dhihi lahayd salaaddii waa buri lahayd ilan salada kudhex hadlay noqon lahayd sooma marka salaadda ka buri mayso taa waa laga soo reebay labo waxaa kaloo laga soo reebay ishaaratu اlahras haddii maalan uu ku dhaarto hebel inuusan la hadlayn ayuu qofkii akraskaa ku dhaartay dabeetana uu u ishaaray hadalkiisii uu ishaaray ma hadli kara qofkan ile u ishaaray lan yaxnas ma dambaabayo oo dhaartiisi ma jabayso markhaatigana waa saas oo kale markhaatigana hadduu ishaaro markhaatigiisu laysa ka nudq markhaati ma gelaya marka qofka akhraska ah oo markhaatigiisii ishaaradiisu ma anfacayso waaya wuxuu ihi washardu lcaaqidi qofkii caaqidka ah shardigiisu waxaa weeye arushdu hanuun wey qultu waxaan wacadamu likraahi inaan qofkii la dirqinin bikayri xaqin xaq la-aan lagu dirqinin beyci halkan wuxuu ku sheegaya mualifku shuruudii caaqida laba shardi ayuu sheegay weliba shardiga koobaad waxaa soo hosgeli kara laba shardi oo kale arushdu waa hanuun qofkii inuu salaaxu diini walmaal diinkiisuna hagaagsan yahay maalkiisana uu hagaajisanayo qofkan maalkiisu ilaashanaya kaasaa rushdi la yidhahdaa marka rushdigii waxaa soo isgelaya buluuqii qofkii inuu qaangaar yahay caqligii baa soo gelaya qofkii waalaa ilmi yaraada kaa baxaya waxaa soo isgelaya yadna qofkii inuu yahay qof xolihiisa dhowranaya oo waxa wey maxjuur caleyhi bisafah uusan ahayn qof safiih oo mubadir oo xolihiisa sarsari uusan ahayn waxaasoo dhan ayaa markaa soo isgelaya rushdigii kaas hadda waa shardiga koobaad shardiga labaad wuxuui wa cadamu likraahi bikayri xaq inaan qofkan lagu dirqinin beeci oo xaq la'aan aan lagu dirqinin qofkii la qasbay haddaba beeciisii ma asaxayo maxaa ilahi subxaana wa tacala wuxuui ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum hadduu ilahay ku shardiyey tijaarada nabiguna wuxu uhi alayhi salatu wasalaam inama albaycu can taraadin beycu wuxuu ku asaxayaa oon raalli ahaansho laakiin mualifku wuxu i de kayri xaq waxaa kaa baxay haddii ikraahi de xaq u yahay qofkan xaq lagu leeyahay lagu qasbay beecay maalan qofkii xaakimka ahaa ayaa qofkii madiinka ahaa ee deymaysnaa diin lagu lahaa ee diiday diinta inuu bixiyey mumaatilka ahaa ayuu ku dirqiya xoolihiisi inuu bixiyo inuu diint inuu xoolihiisii iibiyo siduu diinta iskaga bixiyo markaa beecaasi wuu asaxaya maxaa yeele ikraahani waa ikraah bixaq ikraahani waa ikraah bixaq walidalik beecii wuu asaxaya wuxuu yidhi walaa yasixu ma asaxayo sharaa-ulkaafiri gaalkii inuu iibsado almusxafa kitaabkii qur-aanka ahaa wlmuslimi iyo addoonkii muslimkaa ah fi adhari qowlka adharka haddaan qabanno ilaa an yactiqa inuu ku xoroobaye mooyaane addoonkii calayhi gaalkii iibsanayay oo fa yasixu kolkaa uu ansaxayaa fil asaxi qowlka muctamedka haddaan qabanno walalxarbiyi xarbigiina ma ansaxayo walaa sharaau lxarbiyi xarbigii inuu iibsado ma ansaxayo silaaxan hub wallaahu aclam wuxuu yihi kaafirkii ma ansaxayso inuu kitaab qur-aana iibsado oo iibkiisaasi ma ansaxayo xataa yani musxaf qur-aan oo dhammaystireen xataa shay qur-aan ku qodan yahay yaan iibin karo maxaa yeelay de ihaano ayaa ku jirta qur-aanka ayuu ihaanaysanaya gaalkani waaya qofkii muslimka ahaa ee addoonka ahaa musli addoon muslim ahaana ma iibsan karo oo iibkiisii ma ansaxayo maxaa yeelay waxaa ka laazimaysa isna inuu ihaanaysto ilahi wuxuu yihi walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan ilahi subxana wa tacala gaalada yani muusan wilaaye ugu dhiibin muminiinta oo madax muusan oga dhigin marka ma ansaxayso qofkii gaalkaa inuu addoon muslima uu iibsado idlaal baa ku jira qof muslimka ayaa la dulaysanaya keliya waxaa laga soo reebay ila an yactiqa calayhi fayasax in addoonkani uu ku xoroobayo qofka gaalkee iibsaday markaa wuu ansaxaya oo maalan waa asalkiisii ama waa faraciisii asalkiisi maalan waa waalidkii aabihii ama hooyadii ama waa faraciisii waa waladkiisii marka bimujarad inuu soo iibsado ayuu ku xoroobayaan bimujarad inuu soo iibsado iibsashada laftirkeedu ku xoroobaya soon xorayninta marka kaasi u ansaxaya maxaa cilladii ay meesha ka baxday ahayd idlaal wاlxukmu yaduuru maca cilatihi wujuda wacadama xukunku mar kasta kula meelaysanaya ciladiisa wuxuu ku yidhi sidoo kale xarbigii gaalkii waxa wey dagaalku naga dhexeeyey ma banaano in laga iibiyo hub hub laga iibiyo ma banaano maxaa yeelay gaalkan xarbiga ah hubkan wuxuu adeegsan doonaa inuu nagula dagaalamo innaga sawfa yastacmilu liqitaalina walidalik ma banaano in laga iibiyo laakiin hadduusan xarbi ahayn maala gaal dimi ah oo daarulislaam ku nool oo jisadii bixinaya kaa waa laga iibin karaa maxaa yal xarbi ma dagaal lagama dhexeeyo cilladii gaalka xarbiga lagu diidanay meesha way ka baxaysaa wuxuu yidhi walilmabiici shaygii la iibinayay shuruudun shuruud buu leeyahay dahaaratu caynihi inay daahir tahay oo fala yasixu markaa ma ansaxayo bayculkalbi eygii iibkiisu ma ansaxayo walkhamri khamrigii walmutanajisi iyo shaygii nijaasoobay alladii kaasoo laa yumkinu ayn suroobayn tadhiiruhu in la daahiriyo wadalika mithaalka alkhalli sida khalki oo kale wey walladani caanihii wakadaa sidaasoo kale waxaa la mid a ah adduhnu sawagii fil asaxi haddaan qaba halkan mualifka wuxuu ku tilmaamayaa shuruud almacquud calayh markuu ka soo baxay shuruuddii siiqada ayuu halkan iyo shuruuddii caaqidka shuruuddii siiqada iyo shuruuddii caaqidka markuu ka soo baxay ayuu halkan ugu sheegaya shuruudii macquud alayhi macquud alayhi shuruuddiisii wuxuu yidhi haddaba macquud calayhi waa shaygii caqdigu ku dhacay ama ha ahaado aman lacag ha ahaado ama muaman ama shaygii la iibinay badeecada ha ahaado muaman iyo aman baa la kala gaara muaman iyo aman waa silcadii badeecadii iyo lacagtii wuxuu leeyahay haddaba shuruud shuruuddaasi waa han shardiga koowaad waxa wey ahaaratu cayni shaygan la kala iibsanay waa in uu yahay shay daahir ah cayntiisu ay daahirta oo maxaa kaa baxay shaygii najisulcaynka ahaa cayntiisu ay najiska ahayd eeg najis iyo mutanajis baa jira najis iyo mutanajis shayga cayntiisu ay najiska tahay ayaa meesha ka baxay oo ayna suroobayn in la daahiriyo maalan eygii oo kale mualif mitaadu noo keen eyga oo kale eygu waa najis alcayn lamana daahirin karo iibkiisa haddaba ma asaxay hataa hadduu yahay ey tababaran oo lagu waarsan karo ama gaab qaban kara ama waxa weye beerti ilaalin kara ma asaxayso in markaa la iibiyo laakiin eyg waa la siin karaa waaya sidoo kale khamrigii waa najis alcayn iibkiisu ma asaxayo nabigu alayh sl slam muxuu nahiyey naha rasul lah slam kama fi saxiixayn can aman اlkalb eyga amankiisa ayuu nabigu nahiyey wa qaala wuxu uhi in allaha xarama bayca alkhamri wاlmaytati wاlkhinziir ilaahay wuxuu xaaraameeyey iibka khamriga iyo baktiga iyo doofaarka haddaba ashyaadoo dhan cillada jamcinaysa waxa weeye waa najis alcayn waxaa looga qiyaas qaatay haddaba ashyaada kale ee xadiidka aan lagu sheegin ee najisulcaynka ah wuxuu kaloo yidhi mutanajiska aynan suroobayn in la aahiriyo asna bayciisu ma asaxayo mutanajiska aan la aahirin karin sida maalan oo kale khalki khalkii haddii uu nijaasooba lama daahirin karo caanihi haddii nijaasoobaan lama daahirin karo subagii hadduu nijaasooba lama daahirin karo intaaba lama daahirin karo marka beecoodu ma asaxayo kaa najisulcaynka unbuu lamid yahay shaygii mar haddaan caanihi la cabi karin caanihi nijaasta ah ama nijaasoobe mar haddaan la cabi karin dee waxaa weye markaa wax manfacoynayeen ma jirto walidaalika iibkooda ma asakhayo khalkiina waa un la mid nijaasoobay subagiina waa un la mid waxyaabaha najisul caynka lama iibin karo iyo wixii mutanajiskaah in la dahirin kari waxaa kaa baxay mutanajiskii la dahirin karay sida maalan maradii nijaasooda oo kale waa la iibin karaa mara haddii nijaasooyadu mutanajis ah waa la iibin karaa maxaa waa la dahirin karaa maradii waaya wuxuu idhi aلثaanي ka labaad oo shuruuddii mabiica ka mid ah annafcu nafci weeye inuu shaygan waxtar leeyahay oo falaa yasixu kolkaa asixi mayso bayculxasharaati cayayaankii in la iibiyo iyo wa kulli sabcin dugaag walboo laa yanfacu waxba aan tarayn walaa xabbatay alxindati labadii xabbo ee firida ahaa firidii yani qamandida firideedii oo laba mid ah in la iibiyo ma banaano laba xabo oo qamandi ah wanaxwiha wixii la mid ah waaaalat illahwi iyo aaladii muusikada wa qiila waxaa la yidhi yasixu wuu asaxayaa fi laalati aaladii muusikada in cudda haddii lagu tiriyo rudaabuhaa burburkeeda maalan xoolo waayahay shardiga labaad waxa weyaan buu hi nafci inuu shaygii la iibinayay uu yahay muntafacan bihi wax la intifaacsan karo markuu leeyahay shaygan inuu muntafacan bihi uu yahay afar suuro ayaa soo hoosgelaysa inuu yahay muntafacan bihi xisan wa sharcan xis ahaan iyo sharci ahaanba shaygani waaba shay muntafaca oo la intifaacsan karo iyo inuu yahay shay yanfacu sharcan faqat aga harciga kaliya inuu wax ka anfacayo iyo inuu yahay yanfacu xisan laa sharcan inuu xis ahaan anfacayo laakiin harci ahaan uusan waxba tarayn inuu yahay laa yanfacu laa xisan walaa harcan xis ahaan iyo harci ahaanba waxba ma anfacayo afartaas suura ka bixi maayo haddaba labada hore ee uu yahay yanfacu xisan wa sharcan aw yanfacu sharcan labadaa unbaa asaxaysa yanfacu xisan wa sharcan tusaaleedu waa maxay waxa weya si maalan neefkii xoolaha oo kale marihii la xidhanayo oo kale alaabtii oo kale la intifaacsanay dee jaa-iskeeda in la adeegsado alaabtaas xisan waxbay taraysaa sharcanna waxbay taraysaa waayahay yanfacu sharcan faqad xis ahaan wax ma taraysa laakiin sharci umay ku anfacaysaa sida wax way addoonkii curyaanka ahaa ee aan kici karin dee addoon curyaanah waxbaan ku qaban karin lagaa iimiyo oo fadhiyaba isagao u baahan in loo adeeyo addoonkaasi xisa wax ku tari maayo lakiin sharcan buu ku anfacaya oo waad orayn kartaa waad xorayn kartaa tuctiquhu liwajhi illah marka ajrib weyn baad ka helaysaa xorayntiisa kaasi waxa weeye yanfacu sharcan wixii xiska wax ku anfacaya lakiin sharciga aan ku anfacayno misaalkiisu waxa weeye sida aalat illah aaladda muusikada oo kale xisa wax bay taraysaa laakiin sharcan yani manfacadeedu muctabar ma ah oo ma banaano waa shay xaaraam walidalik iibkeedu ma ansaxayo shaygii xis iyo sharci toona aan waxba taraynin tusaalihiis waxaa weeye sida xasharaadkii oo kale cayayaankii iyo eh, dugaaggii aan waxba taraynin waxyaabahaas kale weyaan xis iyo sharci toona waxma tarayaan marka iibkoodii ma asaxayo wuxuu yidhi haddaba falaa yasixu ma asaxayo baycu lxasharaati cayaankii in la iibiyo likhisatihi maxaa yeeley yani cayaanka dee weyn wax liita weyaan waxba aan tarayn sida maalan oo kale quraanjadii iyo shiirkii iyo iyo wixii la midka ah waxaasi wax waxtaraya maaha iibkoodu ma banaano wa kulli samcun iyo dugaag walba oo laa yanfac waxba aan tarin waxaa lg dugaag kasta on waxba tarin mualifku qeydkaasu raacay dugaaga aan waxba tarin maxaa dugaaga qaar wax tara ayaa jira dugaaga aan wax tarayn waxaa ka mid ah libaaxii yaydii iyo tukihii iyo wixii la midka ah yani dugaagaasi waxama taraya yani wax ku anfic mahay inaad ku waacsato kuma ilaashan karta wa ku ilaalin mahayo dagaal ku geli mahayo oo xayawaan aad ku dagaal geli karta mahayo haddaba libaaxii intaa midna faa'iida kuma leh lama raranayo waxa weeyaan ilaalo ku geli mahayo lama wax lagu waarsan mahayo dagaal ku geli mahayo wahaakada marka ma anfacayo in la iibiyo libaax baycisna ma asaxay haybad in loo isticmaalo sida boqorrada u isticmaalaan oo kale haybad loo xidho taasi manfaca ma aha manfaca ma aha iyo in loo soo daawasho tago iyo in loo dalxiis tagay iyo waxaas manfaca maa laakiin waxay dhaheen culimmadu xayawaanaadka intaas aan soo sheegin wuxuun kugu taraya sida maalan haramacadkii oo kale ogaasi baa loo isticmaalaya maroodigii dagaal baa loo isticmaalaya baalka la yidhaahdo daanyeerka gaar buu kuu qabanaya shinnidii malabbaad ka helaysaa daawuuskii quruxdiisa ayaad markaa weheshanaysaa wahaa kada waxyaabahaas yani naafica ee haddana dugaagga ah ama xayawaanaadka ah baycun waa asaxaya waa sabcu naafica waaya wuxuu yidhi walaa xabatay ilxinta yani qabandyada laba xabo oo ka mid ah beeceedii ma asaxayo sababtoo ah liqilati waxama tarayso laba xabo oo qabandiya maxay kuu taray ama laba midhoo beriisa ama laba midhoo hadhuur waxba kuu tari mayso wax alla waxa ku anfacayso marka beeceedu asixmaayo liqilati iyo wixii la midka ahaa wuxuu yidhi waalat اlahu aalat اlahu lixurmatiha maxaa iyadii baa xaaraan oo manfaca iyadu manfaco muxaram wey lidalik ma ansaxay beeceeda wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay aalat اlahu haddii burburkeedu uu xoolo noqon karo oo wax kale loo adeegsan karo wuu ansaxayaa beeceedi maala haddii aaladdii muusikada la kala dhigdhigi karo xabad xabad loo kala dhigi karo oo xadhigga ku jira maalan wax lagu taban karo ama dawaari wax loo isticmaali karo qaladka ku jira maalan wax lagu dhisan karo ama alaab kale loo isticmaali karo alaab kale spare parts looga dhigi karo marka beecaydu waa asaxayaa buu leeyahay laakiin qowlkan waa daciif qowlka saxiixa waxaa weeye muctamadka ah aalat lahu in beecayduna asaxaynin sababtoo ah bihayatiha ayaa wax loo isticmaalaa qaadkeedan iyadoo saa isku dhan ayaa markaa lahwiga muxaramka ah muusikada loo isticmaalaa ولذلك taasina waa xaaraan ma banaano marka in la iibiyo wuxuu uhi wayasixu waxaa asaxaya beyculmaa'i biyihii in lagu iibiyo cala shadi webiga dhinaciisa waaturaabi caradii in lagu iibiyo bisaxraa'i meeshii bannaanayd fil asax haddaan qabano qowlkan muctamadka ah wuxuu idhi biyihii qofkii uu ku iibin karaa webiga dhinaciisa qarkiisa biyo wuu ku iibin karaa biyo uu markaa xaazaw waxaa sharday inuu asagu uu xiyaaso ku sameeyey oo weel ku shubay markaas sii iibin kara laakiin biyaha webiga ku jira dee kaama xeyo kaama iibin karo laakiin biyihii hadduu weel ku shubay markaa uu kaasi iibin karaa carada saxaraha taalla meel saxara ah wuu kaa iibin karaa hadduu ku sameeyey oo isagu uruuriyo jamciyo labadan wuxuu mualif ku sheegayaa si aan loo fahmin in shardiga ay ku baxeen nafciga ah qofkii dee biyuu kor taagan yahay maxaa looga iibinaya caradii buu kor taagan yahay asaguma urursada yani manfaca meesha ku jirta horta caradina waa naafic qofkan wuxuu iibsanayo ayaa jirta biyahana waa naafic laakiin meesha maxaa ka baxday qofkan intu ku howlanaan lahaa inuu caradii uu soo jamciyo ama biyihii uu soo e, qaato ama soo xambaaro ayaa loo howlfududeeyey marka howlfududayntaas ayuu qofkan ka iibinaya ilaa biyihii ag yaalaan caradin way hor taallaa marka hawlfudayntaas ayaa laftirkeeda wax eh, muctabar sharcan ah halkaan iskaga joojino wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina mxamed walxamdu lilaahi rab اlcaalamiin